لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigeenani waa kii koob iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay adducaau bacda atashahud اlakhiiri qabla الsalaam oo ah ciwaanka iyo baabka labaatan iyo afraad oo ka mida kitaabka abwaabtiisa xagga xadiid ahaana xadiidka konton iyo kow ah ayib adducaa'u baryada la baryaya ilaahay bacda asalaami salaamo naqsiga gadaasheeda ah, bacda tashahudi ataxyaadka gadaashiisa al ee dambe qabla asalaami salaamo naqsigana ka hor musanifku wuxuu ka hadlayaa markuu qofku ataxyaadkii dhammeeyo salaadiina uusan ka bixin labadaa dhexdooda inay ku jirto fursad wanaagsan oo in lagu ducaysto mudanoo ilaahay lagu baryo meeshaa marka ataxyaadkii oo dhammaysay iyo salaaddii oo aadan ka bixin dhexdooda ah buu wuxuu leeyahay adducaau baryada ilaahay la baryo bacda atashahudi ataxyaadkii gadaashiisa alakhiiri ee dambe qabla salaami salaamo naqsiga ka hor intaan salaadda laga bixin xadiidka koobaad baabkan waa xadiidu abi hurayra wuxuu rasuulku odhan jiray allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min cadaabi jahannama jahannamo cadaabkeedana waan kaa magangelayaa wa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeedana waan kaa magangelayaa iyo walmamaati geerida fitnadeeda min shari fitnati almasiixi kii isha masaxnaa fitnadiisana waan kaa magangelayaa addajaali ee qaska iyo labka badnaa oo beenlowga ahaa bukhaari iyo muslim baa wariyey lafdigaana muslim baa iska leh xadiidkaa nebigu wuxuu ilaahay ka magangalay cadaabulqabriga kow iyo jahannamo cadaabkeeda labo iyo nolosha inuu ku fidnoobo saddex geerida inuu ku fidnoobo afar masiixu dajaal fitnadiisa shan shantaba ilaahay buu ka magangala shantaba ilaahay baa ka ilaaliyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalama laakiin waa tawaaducu ilaahay u tawaaducaya iyo tacliim ummaddiisa uu baraya maadaamaysan macsuumiin ahayn oo khaladku ka dhacahayo inay ilaahay magan oo baryada ilaahay badiyaan xadiidku labada fitno uu sheegay fitnatulmaxya walmamaat midda koobaad oo fitnatulmaxya nolosha fitnadeeda ah qofka bani aadamkaa intuu nool yahay waxyaalaha ku imaanaya oo adduunyada soo marayo aafooyinka sida shahwooyinkaoo kale sida jahliga iyo aqoondarradoo kaleeto iyo waxyaalaha la ah uu ilaahay ka magangelaya waxyaalaha ugu daranna waxaa ka mid a ah sida xaafid ibnu xajar uu ishaaray nolosha fitnadeeda waxaa ugu daran amrulkhaatima markay naftu kaa baxayso aad geeriyoonaysid in ilaahay uu ku waafajin waayo khaatumo wanaagsan oo khaatumadu ay kaa xumaato oo qofku uu suu'ul khaatima ku dhinto iyo waxaan ciribtiisa la mahdin iyo meel xilliya meel dabar leh walmamaat waxaa ka mid ah qofku hadda markay naftu ka baxayso wuxuu dareemayaa imtixaan buu marayaa qabriga markuu tago wuxuu marayaa imtixaan ilaahu intaba i badbaadiyo waa kaa magangelayaa sharkooda masiixu dajaal qof bani aadama weeyaan nebi ilaahay adduunkan u soo diray ma jiro nuux laga soo bilaabay ilaa nebi moxamed ilaa ummadahooda way uga digayeen fitan ka badan ummadda nebi moxamed oo ninkaa uga fitna badanna ma soo mari doonto waa nin ilaahnimo sheegan doona in badanoo khalqiga ka midana ay ku aafoobi doonaan beenaalana la'a dijaal dajaalku waa qofka beenta iyo qaskiya labta badan been buu sheegaya haddana wuu qasayaa beentiio run buu u ekaysiinayaa ruuxaas ilaahay fitnadiisa in laga magangalo layidhao ilaahu ka ha fitnayni ducada labaad ee baabkan waa xadiiu caaisha allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa qabriga cadaabkiisu waa wax jira ummadda islaamka qaybo ka mida ah lagu cadaabaa gaaloo dhanna waa ku cadaabantaha sidaa awgeed baa nebigeennu sala allahu calayh wasalam qubuuraha madiina qayb ka mida ah intuu soo maray ayuu wuxuu ku yidhi laba qabri oo ka mida ah labadaa qabri waa cadaaban yihiin waxay ku cadaaban yihiin waa wax yar oo macnaha ay iska dayn kareen laakiin waa wax weyn biyo haddana ilaahay agtiisaoo midna waa dadkoo la isku diroo nameemnimada ah midna waa qofku inuusan kaadida iska asturin labadaa qodobba waa laba qodoba aad u daran cadaabulqabriga marka ilaahay in laga magangalo ilahu qabrigaa ugu cadaabin la yidhaahdo waacuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min fitnati lmasiixi kii masaxnaa fitnadiisa addajaal ee beenta badnaa waacuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min fitnati lmaxya nolosha fitnadeeda oo intaan noolahay inaan fitnooba ah iyo walmamaati geerida fitnadeeda oo markay naftu iga baxayso meel xun inaan ku dambeeyo kabacdina imtixaanan la kulmo ilawadaan kaa magangalay allaahuma allahyow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min alma'ami dembaabid iyo walmaqrami daymoobid alma'am waa dembi almaqramna waa dayn xadiidkan aakhirkiisa horta bukhaari iyo muslimba way wariyeen waxaa aakhirkiisa ku sugnaa nebigaa qofu wuxuu ku yidhi maa akara maa tastaciidu min almaqrab rasuulka ilaahayow maxaa ka badnaansho badan intaad ilaahay dayn ka magangalayso leeda ilahu dayn baan kaa magangala ilahu dayn baan kaa magangala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina arajula idaa qarima xadaa fakadaba wawacada faakhlafa ninku hadduu daymoobo intuu dadka u sheekeeyuu haddana been sheegin intuu ballan u qabtuu haddana ballankii ka baxaya waxyaalaha cilmuqaybka ah oo ilaahay nebi moxamed ogeysiiyeoo daalacsiiyey ka mid taha sala allahu calayhi wasalam waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo qofka daynta waan ku siinayaa berri beri dambe bisha soo socota sanadka bacdi baan ku siinaya wakhti baad qabsan wakhtigii ku bixin maysid beenaalaad noqota ballan baad qabsanaysaa maalin heble iyo muddo heble iyo saasaan ku bixinaya ku bixin maysid ballankiina waad ka baxday labadaba wixii sababkuugu noqon lahaa in ilaahi laga sii magangalo oo la yidhaahda ilaahu dayn culayskeeda iga badbaadi hawshaasi waa muhim sidaa awgeed buu ibnuqayim wuxuu leeyahay markuu ducadan weliba khaasatan qaybtan sharxayay nebi muxamed wuxuu jamciyey xadiidkan bayna alma'ami waalmaqrami labadaasba ilahay buu ka magangalay sababtu waxaa weeye ma'amka oo dembigaahi tuujibu khasaara alaakhira aakhare inaad khasaartid bay keenaysaa oo waajibsanaysaa mar haddaad dembiilo tahay qofka dembiilaha ah oo dembigii la qabri galay waa qof aakhare in la cadaabo mutaystay ilahay hadduusan iska cafin wlmaqramu yuujibu khasaarat addunya dayntuna waxay waajibinaysaa oo keenaysaa adduunka inaad khasaartid maalin walba kuleetiga lagu dheganaado oo lagaa calaacalo oo wax lagaa sheego oo la yidhahdo qofkaasu daymaha kuma fiicna oo dalac lagu haysto waa hawl dhibkeedale weeye hawshaasi marka khasaare adduunyo iyo mid aakharaba dembiga iyo dayntu waa leeyihiin ilahay labadaba ha badbaadiyo waa in ilahay laga magan aad buuna nebigu u badin jiray sala allahu calayhi waalih wasalam inuu ilaahay ka magan xadiidka saddexaad ee baabkan waa xadiidka cabdulaahi bni camrin allaahuma allahayow nebi moxamed baa hadlaya waxaad leedahay saxaabigu u sheegayaa innii anigu dalamtu waan dulmiya nafsii naftayda dulman dulmi kaiiran ee tiro badan walaa yakfiru ma dhaafa adunuuba dembiyaasha ilaa anta adiga ma ahane fakfir ilaahyow ii dhaaf lii aniga makfiratan dhaafid oo min cindika agtaada ka ahaatay warxamni ilaahyow ii naxariiso innaka adiga anta adiga alkhafuuru allaha dhaafitaanka badan ah alraxiimu ee naxariista badan bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkan wariyey allahuma innii dalamtu nafsii ilaahu naftaydaan dulmiyey waxay naftaydu ku dheehan tahay wax cuquubo ilaahi keenaya ama dheefta ilaahay agtiisa aan ku leeyahay yaraynaya ilaahayow waxaan kaa magangelayaa marka naftaydii waan dulmiyo dulmiga waan qirsanahay dembiga cid aan adiga ahaynama dhaaftay inaad ii dhaaftid waxaan horay usoo sheegnay nabi maxamed ilaahi baa dembigiisa dhaafay aalimna muusan ahayn laa linafsihi walaa liayrihi naftiisana ulmi kama gelin axad kalena ulmi kama gelin nebi maxamed sal allahu calayh wasalam inagaa layna barayaa marka maadaama dulmi inaga dhacayo jahli badan aan ku sugannahay khaladaad badanna inaga dhacayaan inaan idhaahno ilaahyow ilaahayow taqsiir iyo gaboodfal kama maaranno waxaweya kama marnin oo mar walba gaboodfalku waa naga dhacayaa oo daalimiin baan nahay oo khataa'in baan nahay ilaw gacmahan kuu taagan eena aqbal oona ajiibo dembigayga dhaaf walaa yakfiru unuuba ilaa anta fakfir lii walaa yakfiru dunuuba ilaa anta waxdaaniyada ilahay baa meeshaa ka muuqata iyo makfirada ilahay in lagu soo jeeto ilaahu ruux kaloo dembigayga maanta dhaafi kara lama arko waan khaldamay gaf baa iga dhacay cid saaka iga dhaafi kartoon adiga ahayna lama arko walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfiratan makfiratan waa ismi nakira ah tankiirkaasu marka wuxuu ku tusinayaa ilaahay oo dembidhaaf weyn baan kaa rabaa oo wax allaala wixii dembiyo iga dhacay mid yar mid weynba ilaahu inaad iga dhaaftaan kaa rabaa dembidhaaf weyn ayib macnaheedu marka muxuu noqonayaa faqfir lii makfiratan ilaahu waxaad ii hibaysaa tafadul iyo ixsaan xaggaaga ka ahaaday walow ehel bayaanan u noqon haddaan doonee ilaahu iska kay cafi warxamnii innaka anta alkhafuuru raxiim waxaa lagu gebagabeeyey laba sifo oo ilaahay sifooyinkiisa ka mid a alkhafuur iyo alraxiim labadaa sifo hadalkii iyo ducadii baa lagu khatimay calaa wajhi lmuqaabala waa la isqaabilsiinayaa oo see la isu qaabilsiin alkhafuuru waxay muqaabil ku tahay fakfirlida ka horaysa fakfirlii iyo alkhafuur waa isku aadan yihi alraxiimna waxay waafaqsan tahay warxamni faqfir lii maqfirata min cindika warxamni labadaa maadaaba lasoo soo sheegay maqfira iyo warxamni ah ba haddana waxaa lagu gabagabeeyey alkhafuur iyo alraxiim baa lagu gabagabeeyey ilaahu dembidhaafa ayaa tahay weliba dembidhaafka aad dembiga u dhaafa raxiim ayaa tahay naxariis badan ducada afraad ee baabkan waa xadiidka caliyu bna abi aalib allaahuma allahayow ikfir ii dhaaflii aniga maa wixii qadamtu aan hormarsadoo dembi ah oo hadda ka hor wixii iga dhaco dembiga ilaahu ii dhaaf wamaa wixii akhartu aan gadaal marsaday oo hadda kabacdi aan geli doono ama intaan horay u sameeyey dad ay weli iga sii dayanayaan oo sii samaynayaanoo aaartiisii iyo raadkiisuu baaqi yahay isagana allow ii dhaaf wamaa dembigiina allow ii dhaaf asrartu aan qarsaday dembiyaal badanoo waxaa jira axad kaa warqaboon alla ahayn uusan jirinoo gooni aad u samaysay ama wax daahirka ha noqoto ama wax baatinka ha noqoto ilaahay waa iyadana ii wamaa dembigiina alla idhaaf aclantuu aan muujistayoo dadka aan tusay wamaa wixiina alla idhaaf asraftuu aan ku xadgudboo dembi ah aan xadkaagaal ku tilaabay wamaa dembina ilaahu idhaaf anta adugu aclamu adiiga ogaal badan tahay bihi asaga minii aniga wixii dembi ah oo iga dhacay aanan ku baraarugsanayn laakiin dembi ah adiga agtaada ilaahayow adaa igu dhaamee aqoontiisa ilaahayow ii dhaaf anta adugu almuqadimu allaha wax hormarayaa tah ummadihii hormaray adaa hormariyey oo dhintay wakhtigii hore kuwa gadaal ka imaanayana adi unbaa mu'akhir oo gadaal ka keenay ummadaha ambiyada adaa ka hormariyo ambiyada ummadaha waa ka sarreeyaan ayaga laftirkoodaa kala fadli badan oo tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ayaga laftirkooda cidda hormartay oo fadliga dheeraadkaale ah ilaahay baa gaarsiiyey cidda ka dambaysana meesha ilahay baa gaarsiiyey oo kulligoodba wada fadli leh khalqiguna saasuu kala fadli badan yahay warafacna bacdahum darajaat warafacna bacdahum fowqa bacdin darajaat dadka ilaahay baa qaar qaar kale ka sarraysiiyey anta almuqadimu ruuxa wax hormariyaa tahay wa anta adiguna almu'akhiru ilaahayga wax dibdhigaa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane xadiidkan muslim baa wariyey ayaduna intaadan salaadii ka bixin ataxyaadkiina aad dhammaysaad gashanaysaa waa fursad qaali ah xadiidka shanaad ee baabkan waa xadiidka mucaad ibnu jabal waxaad odhanaysaa allaahuma acinnii calaa dikrika allaahumma acinnii ayaad ugu dhawaaqaysaa acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika allaahuma allahyow acinnii iigu kaalmee calaa dikrika xuskaaga inaan carabka kaa xuso wa shukrika ku shukrintaada inaan qalbiga kaa ateeco wa xusni cibaadatika cibaadadaada hagaajinteeduoo inaan jawaarixdayda iyo xubnahayga kaa ateeco abu daawuud ayaa xadiidkan wariyey waxaana soo aroortoo sugan mucaad ibnu jabal baa wuxuu yidhi mucaad ibnu jabal baa waxaa laga warinayaa anna rasuulallaahi akhada biyadihi yowman nebi moxamed baa maalin gacanta qabtay mucaad uma qaala ya mucaad wallaahi inii la uxibuk akbar waa kelimad qaali ah mucaadow ilaahay baan ku dhaartaye waan ku jeclahay maxaad u malaynaysaa ruuxa nebi maxamed uu yidhi waan ku jeclahay oo weliba intaa uusan ku gaabsanayn magaca ilaahina uu u cuskadoo ku dhaartay ilaahi baan ku dhaartay mucaad ibnu jabalow waan ku jeclahay cajiib waa fadli aad u weyn markaasaa mucaad wuxuu yidhi biabi anta wa ummii yaa rasuul allaah rasuulka ilaahay oo hooyada iyo aabbahayba aan ku dhaafsadee wallaahi uxibuka wa ana wallaahi uxibuka ilaahi baan ku dhaartay anna waa ku jecla jacaylkayguna wuxuu gaarsiisan yahay inaan hooyada iyo aabbahaybaa kugu furan lahaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam salaad kasta gadaasheeda mucaadow uusiikaya mucaad anlaa tadacana dubura kulli salaatin an taquul inaadan ka tegin salaad kasta gabaasheeda inaad tidhahda allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waa dardaaran gacantu hayaa ilaahay dartii buu u jecel yaha salaadaha gabaashoodu waa meelaha ducooyinka lagu aqbalay ka mid tahay ha ka tegin inaad ducada akhrisatid buu nebigu sal alih wasalam salaadaha gabaashoodu waa xaggee laba macnoba waa suurtagal ataxyaadkii markuu dhammaado oo aan salaamo naqsigii la gaarin intaan salaadii laga bixin inaad halkaa gashatay waa sida musanifku uu ku wade iyo maya markaad salaadaba ka baxdid salaada gadaasheeda inaad ducadan akhrisato ilaahay baridid labaduba waa muxtamil waana suurtagal waxaa xadiidku ibnuqayim oo hawshan ka hadlaya wuxuu leeyahay nasiibuka min maxabbat illaahi calaa qadri dikrika lahu dheefta ilaahay jacaylka uu ku jeclaanaya agtiisa aad ka leedahayo habda intaad xustid weeyaan in badan haddaad xustid in badan buu alla ku jeclaan xoogaa yar haddaad xustid jacaylka ilaahaya ruuxii kaa badnaa adiga jacaylkiisu isku mid ma aha sidaa awgeed buu wuxuu leeyahay habda inta qadarkaagu jacaylka ilaahay uu ku jecel yahay uu dhan yahay waa intaad ilaahay xustideh ilaahay xuskiisa badi allahuma acinna calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ayib hadday cibaadadaad iyo dikrigaa tahay mid lisaanka ah iyo hadday tahay mid qalbiga ah iyo hadday tahay mid jawaarixda ah intaba la imow sidaa awgeed buu wuxuu leeyahay ibnuqayim majaalis dikri majaalis lmalaa'ika meelaha ilaahay lagu xuso oo dikriga ilaahay lagula yimaado adkaar baad ku akhriday qur-aan baad ku akhriday salaad baad ku tukatay ilaahay qof baad ku wacdiday dersi baad ku qaadatay waxbaad ku bixisay muxaadaraad ku jeedisid meelaha ilaahay lagu xusaayey malaa'igta ilahay baa ka soo qayb gasha wamajaalis llaqwi waalkaflati majaalisu shayaaiin meelaha ilaahay lagu halmaansan yahay oo aan ilaahayba la xasuusan maalayacniga iyo cantarabaqashka iyo hadalka gafkaana lagu sameeyo oo fadhukudirirka aan ku aafaysannahay bulshadeenna qayb badan oo ka midan ay ka mid tahay shaydaanka ka soo qayb qaybgala markaasaad waxaad arkaysaa rag odayaala isku fakfakanayo isfeeray waxaad arkaysaa rag odayaaloo agtaada qaybo badan ka lahaa oo mustawaha iyo meeshay ka hadlayaan iyo qabyaaladda iyo qoysnimada iyo kafaara qabiilka adna yaaba sidba kafaara ayib sidaa ogeed bn اlqayim wuxuu leeya falyatakhayar اlcabdu acjabahumaa ilayhi waأwlaahumaa bihi fahuwa maca ahlihi fi اdunya wاlaakhira labadaa boos meesha ilaahay lagu xuso iyo meesha ilaahay lagu halmaansan yahay oo maalayacniga lagula yimaado labadaa kaa jeceshahay adigu dooro dadka ilaahay xusa iyo dadka ilaahay halmaansan kaad rabtid raac habda qoladaad raacdid baad adduunya aakhiraba la jirtaa almar'u maca man axaba ywma اlqiyaama waxaa jira nin saxaabioo nebigu u yimi sal alla aleh wasalam wuxuu ku yidhi nabi allah waan ku jeclaha waxaan kaa jeclaha naftayda nafta aniga igu jirtaadaan kaa jeclaha ilmahaygaan kaa jeclaha ehelkaygaan kaa jeclahay mararka qaarkood jacaylkaygu wuxuu gaarsiisan yahay anoo guriga ku jira inaan inta ku xasuusta aan ishayn waayo oo si aan kuu arko aan bannaanka kuu soo raadiyo waxaa laakiin imurug gelinaya nebi allow marka la dhinto aniyo adugu meelihii ambiyada ilaahay iyo darajooyin saraa lagu geynaya anna jannada haddaan galo dadka caadiga ah umaan ka mid noqona xaggee kugu arkaya maanta waan ku hayaa waan ku arkayaa shib baa nebigu ka yidhi sal allah aleh wasalam ilaa ilaahay uu ka soo dejiyey qofkii alla ateeca iyo rasuulkiisa oo rasuulka alla ateeco taaca sax la yimaada kuwaasi waxay la jiraan ulaa'ika maca alnabiyiina waalmalaa'ikati waasidiiqiina washuhadaa ah qolyahaasi waxay ka mid yihiin ancama allahu calayhim faulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa ulaaika maca nabiyiin waxay la jirayaan nebiyaasha ilaahay iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta waxasuna ulaaika rafiiqa ala ilaahay kuwa lala saaxiibana kuwaasa ugu wanaagsan marka ulaaika maca nabiyina waa kaas sidaa awgeed ka doora adduunkan qofka la saaxiibayse almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalib qofka aad saaxiibka la tahay dhaqankii iyo caadadii baad qaadanaysaaye qofka aad la saaxiibaysid waa qof saaxiibtinimadiisu ilaahay kuu dhowaynayso alla xusitaankii ku xasuusinaysaa mise waa qof ilaahay kaa fogaynaya allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahu cibaadadaada hagaajinteeda e ducada lixaad allahuma allahyow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min albukli bakhaylnimo wa waxaan kaa magangelayaa bika adiga min aljubni fulaynimo wa bika waxaan kaa magangelayaa adiga min an uradda in lay celiyo ilaa ardali alcumuri asaasaqnimo iyo cantatabnimo wa waxaan kaa magangelayaa bika adiga min fitnati dunya adduunyada fitnadeeda iyo imtixaankeeda iyo wa cadaabi qabriga cadaabkiisi waa hagaag xadiidkan bukhaari baa wariyey wuxuu nebigu ilaahay ka magangalay shan qodob bakhaylnimo iyo fulaynimo iyo inuu u noqdoo gaaro heer cantatabnimo iyo adduunyada inuu ku fidnoobo iyo qabriga cadaabkiisa shantaa qodob buu ilahay ka magangala waxaa ugu horeeya bakhaylnimada iyo jubnigoo weliba la mideeyey min albukhli waacuudu bika min aljubni waxay culummadu tilmaamaan oy leeyihiin ixsaanka iyo samafalka qofka laga malaysan kara laba midunbuu noqon karaa ima bimaalihi wa ima bibadanihi inuu qofku xoolaha waxa uu samaynayo ixsaan iyo wanaaga maalkiisa iyo xoolihiisa uu ku sameeyo dadka xoolaha wax ka taro isagoo curyaan hadduu doono oo aan waxba qaban karin dhanka hadduu dhaqdhaqaaqi laha buu xoolo yeelan karaa qofka xoolihii buu dadka ka caawinaya marka masaajiduu ku dhisayaa iskuulladuu ku dhisayaa dugsiyaasha qur-aanku garab siin dadka khayrka iyo masaalixda caamka u taagan buu garab ku siin jidadka iyo laamiyaashu ku dhisin isbitaalladuu ku dhisin agoonta iyo dadka baahan buu kaga warqabi ayib ama maye jidhkiisuu dadka ka caawin karaa waa qof xoog leh waxaa laga yaaba aboorsada iyo alaabtu qofka u qaadaya darawal weeyaan qofbuu baabuur ku caawinahaya waxbuu qabanaya guryo iyo waxbuu alaab meel ugu tuurahaya qof u baahan qofka bakhiilka ahi marka wuxuu ku bakhiilay oo diiday naftiisii ummadda inuu wax kaga taro qofka fulaygaana wuxuu ku bakiilay waxaan ka wadaa bakiilku wuxuu ku bakhiilayaa xoolihiisa qofka fulaygaana wuxuu ku bakhiilayaa jirhkiisa warardoo jihaadka ah aad war xaqaan caddee maya waa la idilahaya war waxaan caddee baailkaa inay baail yihiin maya waa la idilaya marka naftiisibuu ku bakhiilayaa fulaygu kii bakhiilka ahaayoo kaleetana muxuu ku bakhiilayaa xoolihiisuu ku bakhiilayaa labadaba marka waa laba bakhiil waacuudu bika min an uradda ilaa ardali lcumri inaad gaartid heer asaasiqnimo ooadan wax kala garanaynin oo ku yimid iyo kankaantagaysu uu kaamid yihiin oo saxraday kaadida lagaa qaadayo oo aad dadka ku noqotid culays oo ay ku dhibsadaan in heerkaa aad gaartid ilahay baa laga maqangalaa waxaa jirta nebiga waxaa la weydiiya dadka yaa ugu wanaagsan markaasuu wuxuu yidhi man taala cumruhu wa xasuna camaluhu qofka ilaahay isugu daray cumri dheer iyo camal saalix saaliyiri dadka yaa ugu liita markaasuu yidhi man taala cumruhu wasaaa camaluhu qofka isku darsaday cimri dheer iyo camal xun cimrigii dheeraa iyo camalkii wanaagsanaa haddayba fiican yihiin muxuu nebigu ilaahay uga magagelaya nebigu cimri dheer oo aad awoodi leedahay istiqlaal leh buu ilaahay ku ammaanay wuxuu ka dhigayaa ammaan laakiin cimrigaani waa cimri xataa takaaliiftii ku saarraydba ay kaa dhacdayba waxba ma kala garanaysa cantata baad noqota marka kaasuu fadli gooniya ma leh ducada lix toddobaadee baabkan waa xadiidka abu hurayra allaahuma allahayow innii anugu as'aluka waxaan ku weyddiisanayaa aljannata janno wa acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga mina naari naar wax allaala waxa baryaahoo dhan waxay isugu soo urursanaysaa sida nebigan u sheegay in ilaahay janno iyo raalli ahaanshihiisa la weydiisto cadaabna laga magangalo ducada sideedada baabkan waa xadiidka camaar ibnu yaasir wuxuu qofku odhanayaa allaahuma allahayow bicilmika ogaalkaaga alkhayba waxyaalaha maqan aad og tahay iyo wa qudratika karitaankaaga cala alkhalqi makhluuqa adugu aad awoodid axyinii in noolee maa muddada calimtaad og tahay alxayaata nolosha khayran inay wanaagii tahay lii aniga watawafanii ilaahu oofsoo nafta iga qaad idaa goortii calimtaad ogaatid alwafaata geeridu khayran inay khayr ii tahay li aniga allaahuma allahyow innii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa khashyataka baqidaada fil haybi maqnidda aan dadka ka maqnahoo keligii ahna aan kaa baqayo washahaadati markay dadku ila joogaan waasaluka ilah waxaan ku weydiisan kalimat alxaqi kelimadda xaqa inaan ku hadlo firidaa raalli ahaanshaha dhexdiisa iyo walqadabi carada dhexdeeda markaan caraysnahayna inaan kelimad xaqa isticmaalo markaan faraxsanahayna sidoo kaleeto wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa alqasda dhexdhexaad filqinaa hodantinimo iyo walfaqri saboolnimo waasaluka waxaan ku weydiisan naciiman barwaaqo laa yanfadu aan dhammaan waasaluka waxaan ku weydiisanayaa qurata caynin ilqabowsi laa tanqaicu aan gu'aynin waasaluka waxaan ku weydiisanayaa arridaa raalli ahaansho bacda alqadaa'i qadahaaga iyo xukumkaagu markuu igu dhaca gadaashi waasaluka waxaan ku weydiisanayaa barda alcayshi nolol qabow bacda almowti geerida gadaasheed waasaluka waxaan ku weydiisanayaa ladata anadari fii ramaci ilqabowsi ilaa wejhiga wejigaaga aan ku ilqabowsanayo iyo washawqa uhiloobid ilaa liqaa'ika la kulankaaga aan u hiloobo jeclaado fii hayri daraa'in dhibla'aan mudiratin wax dhibaysa walaa fitnatin iyo fitnala'aan mudilatin wax dhuminaysa allahuma zayinna ilaahu nagu qurxi bizinati اliimaani iimaanka qurxiisa wajcalnaa ilaahu waxaa naga yeeshaa hudaatan hanuun kuwa hanuunsan hudaatan kuwa dadka hanuuniya muhtadiina ayaguna hanuunsan ayib xadiidka nasaa'i iyo axmedba way wariyeen waa xadiid aad u cadiim waxay culimmadu yidhaahdaan bal qaybtan ugu horaysa fiiri cilmiga ilaah iyo qudradiisa sida loogu tawasulayo allahuma bicilmika alghayba ogaalka waxa qayb oo dhan aad og tahay sababkii wa qudratika cala alkhalqi iyo awoodidda aad makhluuqoo dhan awooddiisa adigu gacanta ku haysa ilaahu waxaan kuu weydiisan noloshu khayr inay ii tahay haddaad og inaad i noolaysid waa goorma waa haddii taaca ilahay aad kaga faa'iidaysanaysid macaasida aad kaga fogaanaysid khayrka midka ummadda gaara iyo midka naftaada khaas ku ah labadaba aad ku dadaalaysid noloshaasu khayr bay kuu tahay ilaahu i oofso geeridu hadday khayr ii tahay waa goorma haddaad macaasi samaynaysid inaad macaasidaa ku jirtid iyo inaad dhimatid inaad dhimataa kuu khayro dembigii kuu socon laha halkaa kaaga istaagayo aad sii samayn lahay waxay culimmadu yidhaahdaan ashyaada qofku markuu ducaysanayo ama waa khayr maxdi oo baraxla oo keligiis ah ama waa shar maxdi ah ama waa wax labaduba ka suurtoobaan wixii khayr ah oo khayr maxdi ah khayr baraxla ah ilaahay baa la weydiistaa ilaahu hadduu khayr yahay isii lama yidhaahdo maalan jannaad u baahanta ilaahu jannadu khayr hadday ii tahay ijanne odhan mayse ilaahu ijanne baad leedahay mar walba khayr bay kuu tahay iimaankaagu inuu kobcaad u baahan tahay ikhlaas iyo daacadnimaad u baahan tahay nebi moxamed waddadiisa inaad raacdaad u baahan tahay cadaabka ilaahay inuu kaa badbaadiyaad u baahan tahay arrimaha noocaasoo kaleeta ilaahu khayr hadday yihiin lama yidhaahdee waa la gooyaa ilaahu ibadbaadi ilaahu ijannee ilaahu iimaankayga xooji ilahu khaatumo wanaagsan igu dil wixii shar ah oo sharnimadoodu ay xul tahayna ilaahay baa laga magangalaa ilaahu hadduu shar ii yahay aniga keligay iga badbaadi keliya maaha cadaabka iyo gaalnimada iyo nifaaqa iyo shirkiga iyo waxyaalaha xunxun oo dhan ilaahu iga badbaadi baad leedahay wixii ku saabsan nolosha amooshahay iyo geeridaada iyo maal iyo owlaad caruur xaasas waxaa dhici karta khayro waa ka suurtoobaayo owlaaddu inay khayr kuu yihiin iyo inay khayrdaro ku yihiin labada waa suurtagal xaasasku sidoo kaleeto xooluhu sidoo kaleeto noloshu sidoo kaleeto ayagaa marka waxaad leedahay ilaahu xoolahaasu hadday khayr ii yihiin ii baaqiyeen ilaahu owlaaddaasu khayr hadday ii yihiin ii baaqiyeen ilaahu reerkaasu hadduu khayr ii yahay ii baaqiyeen wixii khayr iyo sharbe ay ka suurtoobaan ixtimaalka noocaas wuu geli karaa waa qodob qodobka labaad wuxuu nebigu ilaahay weydiistay allahuma innii asaluka khashyataka fi اlghaybi wاshahaada waas'aluka kalimata alxaqi fi اlridaa wاlghadab waas'aluka alqasda fi اlqina wاlfaqri waa saddex masaloo cajiib ah sidaa ogeed baa nebigeenna waxaa ka sugan alaaun muhlikaatun saddex waxyaalood waxbay halaagaan shuxun muطaacun wahawan muttabacun waicjaabu lmari binafsihi qof bakhaylnimo ateecay bakhaylnimadaada iyo gacan adaygaagaiyo qatuucaga inaad iskula saxan tahay oo aad ateecdid kow hawadaada iyo naftaada waxay kuu qorxisay inaad raacdid labo iyo qofku inuu cujbi iyo isla weynan uu ku dhaco waalaau munjiyaatun saddex waxyaaloodna qofka adduunya aakhareba way badbaadiyaan waa saddexdee khashyatullaahi fi siri waalcalaaniya ilaahay inaad ka cabsatid si hoose oo qarsoonoo dadku aysan kuu jeedin iyo si markay kuu jeedaanba isku si ilahay inaad uga baqdo kow waalqasdu fi alghinaa waalfaqri inaad dhexdhexaysatid oodan marra dhexdhexaadnimada iyo cadaaladda ka tegin haddaad faqiir tahay iyo haddaad ani tahay dadka qaybbaa markay ani nodaan ibra qaybna markay faqiir noqdaan bay quustaan labadaa dhexdooda inaad ku jirto haddaad ani noqotidna aad noqotid ani shaakiro alxamdulilah yidhaahda haddaad faqiir tahayna aad noqotid qof faqiiroo saabiroo qadarka iyo faqriga iyo gaajadaa ku sabraa labaduba waa laba shay badbaadiya wa kalimatu alxaqi fi alrida waalqadab markaad faraxsan tahay iyo markaad xanaaqsan tahay labadaba inaadan xaqa ka fogaan dadka qayb badan oo ka mida ah markay farxaan waa kibraa xaraga kibir iyo farxad kibir iyo hadalla gefay ku hadlaan ilaahay baa maal siinaya ilaahay baa awlaad siin ilaahay baa caafimaad siin ilaahay baa cilmi siin wuxuu inta ku farxuu kibir ka sii qaadaya lama ogola kow dadka qaarkoodna markay xanaaqaan bay xuduuddaba tillaabaanba ilaahay baa qaarkood caayayaan malaa'igtay caayayaan ambiyaday caayayaan dadkay caayayaan wax ay badbaadanayaanba lama arko ayaduna dhaqan fiican maahe waa dhaqan xuno in la iska ilaaliyo munaasab ah ayib waasaluka naciiman laa yanfad naciimo aan dhammaan waa naciimooyinka aakharo maa cindakum yanfad wamaa cind allaahi baaq waxaa agtiinna ahaaday way dhammaanayaan waxa ilaahay agtiisa ahna ma dhammaanayaan ma dhammaanayaan marka naciimooyinka iyo barwaaqooyinka aan dhammaanin nicmooyinka aakharo weeyaan ilaahu nimcaan iga dhammaan baan ku weydiisanaya ama wax allaala wax adduunkan ku mara oo nimcaha way kaa zuulayaan oo adduunyo ku saabsan waas'aluka qurata caynin laa tanqatic ilaahu waxaan ku weydiisanayaa ilqabowsi aan marra iga go'aynin ayaan ku weydiisanaya cajiib waay nebigeenna wuxuu odhan jiray xubbiba ilaya min dunyaakum adduunyadiinna waxaa la ijeclaysiiya laba qodob oo maxay yihiin aiibu wanisaa udgoonka waxyaalaha udgoon qofku inuu isticmaalo nebigu waa jeclaa sal alih wasalam xaasaskiisana wuu jeclaayo dumarkayga waan jeclahay wa jucilat quratu caynii fi salaa laakiin dumarka iyo catarka iyo baraafuunkaba nebigu wuxuu ka sii jeclaa oo ishiisu ku qaboobaysay oo ay ku degaysay salaadda markuu galo nebigu sal alih wasalam innaga halaha yarkaahoo salaaddaaan ku jirnaan laga yaaba xabsi inaan dareenno oo haamhaamsanayno oo halaaqoonayno oo imaamku hadduu nagu dheereeyo aan karaahsanayno hawshaasi nabiguna sal اllah alيh wasalam ishaydaa ku qabowsanaysa bi raaxaysi iyo macaansi ayib waasaluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa alridaa bacda alqadaa cajiib wey hawshaani inaan raalli noqdo qadahaaga iyo xukumkaagu markuu igu dhaco ilaahay baa waxaa laga yaabaa inuu kuu xukumo kuu qadaro wax ku xanuujiya xubnahaaga qayb ka mida qaaliya inaad weydid keliyaha beeshid kansarka dhiiggu kugu dhaco beerku ku baaba'o wadnaha iyo samabadu ibarku noqdaan waa dhici karta caruurtu inay kaa leedaan xaasku inay ku dhaafto kaa dhimato hooye iyo aabo xoolihii inay halmara ku dhaafaan dad baan hadda maqlayay soomaaliya inta waxa weyaan roob ku soo fatahay magaalo dhan oo lu leeyahay say u dhammayd magaaladaasu dhaqaalihii hantidii yaale waa baaba'een qardho ilaahay ha u bogodhaya dadka muslimiinta ah oo ilaahay bedel iyo khayr ciwal khayr qaba ha siiyo kuwa sabrana ilahay ha ka dhigo ayib allahana ka samata bixiyo meel kastoo muslimiintu ay ku dhiban yihiin qadaha ilaah iyo qadarka markuu kugu dhaco markaasaa la kala ogaadaa dadku say kala yihiin dadka qaarkood noloshay ka dhacaan daraagiskay bilaabayaan waa isnacayaan cibaadadii bay ka tegayaan dib dambe usoo kaban maayaan waa ku dhaafeen qaybina raadli bay ku noqonayaan qadaha iyo qadarka ilaah inna lilaahi wa ilayhi raajicuun ilaahu wax ka khayr badan iigu bedel bay odhanayaan ilaahyo waxaad qaadatan adaa iska lahaa waxaadna siisana adaa lahaa khalaas waa faraxsan yihi maalin dhoweyta nin baa isoo wacay maraykanka ninka cabaar markuu ii warramayay waa nin farxadi ka muuqato ayuu wuxuu ii sheegay xanuunkii karoona inuu qabo oo weliba laba jeer uu ku dhacay gurigana hadda uu la yaalo markaasaan waa kuriniyow hadalkaaga iyo caafimaadkaaga iyo farxadda kaa muuqata waxabaad moodaaba inaadan xanuunsanayn laba lagu moodaya nin xanuunsan markuusi walaal ah hadda maxaan sameeya miyaan ooyaabiyo waxaan waa qadar ilaahay waa sax waa saxan yahay ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa ku sabar wax allaala waxaan kugu dhacayaa adoo uurka hooyadaa ku jira ilaahay kuu qadaray dhib iyo dheefa waxa ku soo gaarayay ha xumaanin marka sidaa awgeed qadarka iyo qadaha ilaahay qaabka haddaad u aamintid waa midda qur-aanka alla uu ku sheegay likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima ataakum taasaa waxay keenaysaa wixii ku dhaafayna inaadan ka murugoon wixii ilaahay ku siiyan aadan ku xarriga kibrin oo ku qooqin ayib wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa barda alcayshi bacda almowt ilaahay oo nolol qabow geerida gadaasheed nolol qabow oo albaabadii jannada loo furo oo hadal wanaagsan lagu yidhaahdo oo uu raaxaysto ilaahay nolosha qabow oo raaxada leh markay naftu iga baxdaan ku weydiisanaya sidaa ogeed baa nebigeenna janaase la soo mariyey oo midkan la soo mari wuxuu sheegay mustariixun wa mustaraaxun minhu dadku waa labo mid asaga laga raaxaysto la yidhahda ilaahay baana dhaafiyey oo adduunyadoo dhan cirkii iyo dhulkii iyo geedihii iyo dhagaxaantii iyo xoolihi ay leeyihiin ilahay habeen dhibkiisana dhaafiye laga raaxaystay iyo ruux asagoo adduunyada dhibkeeda ka raaxaysanayo markuu saa u dhintaba janno iyo khayr la kulmay ilaahu waxaan ku weydiisanayaa nolol qabow geerida gadaasheed waas'aluka ladat اnadari ilaa wajhika laa ilaaha ila allah ilaahu waxaan ku weydiisanayaa inaan ku raaxaysto aragti aan wejigaaga arka ilaahayo ilahu taasaan ku weydiisanaynaa waxaa nebigeenna ka sugan idaa dakhala ahluljannati aljanna dadkii ahlu markay jannada galaan baa ilaahay la hadlayaa wuxuu leeyahaa turiiduuna shay-an asiidukum jannadii waad gasheen ziyaado ma rabtaan aan idinku ziyaadiyo markaasay waxay leeyihiin alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljannata wa tunajinaa min annaar miyaadan wejigayaga iftiiminoo nuur saarin soo jannana maadan geynin soo cadaabkiina maadan geynin haba naga maqanba halkaa markay marayaan fayakshifu alxijaaba ilaahay baa wuxuu u faydayaa asturkii ayaga iyo asaga u dhaxeeyey lanna adduunkan ilaah laguma arko famaa ucطuu shay-an axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim caza wajalla dadkaa jannada jooga lama siinin shay ay ka jecel yihiin inay ilaahay wejigiisa arkaan ilah wejigaagana tus ilaah kuwaa wejigaaga arkay oo jannadaada galay oo cadaabkaaga ka badbaaday nugu dar oo weliba ku raaxaysanaya ladatu nadar ilaa wejhika wejigaaga inaan ku raaxaysanno oo aan aragno baan ilah ku weydiisanayna washawqa iyo hiloobid ilaa liqaa'ika la kulankaaga aan u hilowno waxay culimmadu leeyihiin atyabu shayin fi ddunya adduunyadan waxa yaalla waxa ugu qaalisan ugu wanaagsan waa ashawqu ilaa liqaa'ihi qofku inuu u hiloobo ilahay la kulankiisa uu dareemaya farxad inuu ilaah la kulmo sida awgeed baa nebigu sheegay sal alay waslam man axaba liqaa allaahi axaba allaahu liqaa'ah qofka jeclaada ilaahay la kulankiisa ilaahayna la kulankiisuu jeclaadaa qofka nibcaysta ilaahay la kulankiisa ilaahay baa la kulankiisa nibcaada waa goorma markay naftu kaa baxaysa haddaad ahlujanna tahay baa waxaa lagu tusayaa boosaska aad jannada kulahayd markaasaad waxaad jeclaanaysaa nafta durbe in lagaa qaado ilaahay baa jeclaanaya inuu kula kulmo qofka ahlunaarka markay naftu ka sii baxaysaa waxaa la tusinaya meeshuu naarta kulahayo halaaga ka horeeya markaasuu wuxuu jeclaysanayaa inuusan dhiman oo ilaahay la kulmin kaas la kulankiisana ilaahay wuu necib subxaana ayabu shayin fi dunya marka say culimmadu sheegeen waa ashawqu ilaa liqaa'i illaah inuu qofku jeclaysto u hiloobo inuu ilaahay la kulmo fii hayri daraa'in dhibaato la'aan mudiratin qofka dhibaysa dad baa laga yaabaa intay dhibtoodaan adduunkan oo istarays dareemaan inay yidhaahdaan maxaan ka nool ilaahaynu iska kaydilo ilaahaynu iska kaydilo inaan iska dhintaan jeclaan lahaa waa silc qofka noocaasoo kaleeta oo qadaha ilaah iyo qadarka ilahay ku sabrila lama raba taas adoo raaxaysan oo raaxo dareemaya oo barwaaqaysan baad waxaad jeclaanaysaa ilaahay inaad la kulantid dhibaato kuu dhibaato gelaysa iyadoo jirin walaa fitnatin mudilla iyo fitna wax baadiyaynaysa iyadoo jirin allahuma zayinna ilaahu nagu qurxi biziinati اliimaani iimaanka quruxdiisa oo qalbigaaga iimaanku inuu ku quruxsan yahay daahirkaaga ay ka muuqato iyo xubnahaaga qur-aanka ilahay wuxuu ku sheegaa walibaasu taqwa dalika khayr taqwadiibaa ilahay wuxuu ku magacaabay inay tahay labis iimaankiina halkan maxaa laleeyahay waa ziine iyo qurux ilaahu iimaanka nagu qurxi daahiran wa baatina oo caqiidayadu mid saxa ka dhig carabkayagu mid wanaagsan ku hadla jawaarixdayada iyo xubnahayaguna kuwa wax wanaagsan sameeya wajcalnaa ilaahu waxaa naga yeeshaa hudaatan kuwa hanuunsan muhtadiina khalqigana hanuuniya waxayna ka mid tahay inuu qofku noqdo qof khalqiga ilaahay hanuunka ugu yeedha darajooyinka kuwa ugu sarreeya wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina dad buu ilaahay ammaanaya ambiye iyo dad wanaagsan ah waxaan ka yeelay kuwo dadka ku hanuuniyo oo ku haga waddadeenna hanuunkii marka maxaa la rabaa qofku markii horeeto inuu cilmigii barto marka labaadna inuu ku camalfalo saddexaadna inuu khalqiga ilaahay gaarsiiyo oo uu ugu baaqo wanaaggaas uu gaaray wallah aclam sal allah cla nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbihi ajmaciin